bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddexiyo toddobaatanaad ee kitaabka nuur ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay <coughs> in yar ku wufuuddii nabiga u imanaysay calayhi salaatu wasalaam waftigii reer najraan ayaynu maraynay iyo habku u qaabilay rasuulku waxa uu markaa tusaale ay u bixiyeen oo yidhaahdeen bal tusaale nasiih nabi ciise oo kale ah nabi ciise tusaale inuu leeyahay in kale noo sheeg ilaahay baa u jawaabay nebi aadam inuu la mid yahay waliyudhir allahu si ilaahay ugu muujiyo annahum fii shakin min amrihim arrinkooda inay shaki kaga sugan yihiin macnaha waxaa cudurka ahe hayaa inuu shaki yahay oo nebiguna yaqiinta hayo si nimankaa loogu muujiyo anzala ilaahay baa wuxuu soo dejiyey aayaadkan soo socda oo iyaguna ku sugan u suurati alcimraan faman xaajaka fiihi qofka kugula dooda ciise min bacdi maa jaa'aka min alcilm cilmigan iyo xaqan kuu yimi kadib qofka kaaladooda faqul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadco aanu yeedhna abnaa'anaa wa abnaa'akum inamadayada iyo inamadiinna wa nisaa'anaa wa nisaa'akum iyo dumarka yaga iyo dumarkiina wa anfusanaa wa anfusakum iyo annaga iyo idinka labadeenna qoloba aan nibaadmo uma nabtahil dabeedna ilaahay aynu barino aynu yeelno lacnat allah ilaahay cadadiisa cala alkaadibiina kuwa beenta sheega waxaad ku tidhaahdaa war aan habaarsanne oo aan cidda xaqa seegan calo alle u barine bal isu kaaleede oo nimankii u yeedh kol hadday dee adeygeen oo ay diideen xaqii ay murmeen marka ibtihaalku natadarac ila allah wanadcuuh ilaahay baynu aada u baryaynaa ilaahay o nacdasha cadhadaada dusha ka saar baynu leenahay ka beenta sheegaya aayaddu saasay tidhi nimankii caynkaa ku dhig fadacaahum sala allahu calayhi wasalama lidalik markaa nebigu arrintan ugu yeelo wuxu uhi war sidaasaa jirtee kaalaya famtanacuu markaasay diideenoo waxay idhaahdeen war haddii uu nebi yahay caaladana inagu dhacayso oo gaballaan mid la inaga arkayni kuwii wadaadadood ahaabaa caynkaa odhanaya inaga daayo waraduu biicdaai ljizya waxay ku raalli noqdeen inay cashuur iska bixiyaan oo waxay idhahdeen cashuur baanu iska bixinayna islaamkana maamulkiisaanu hoos imanayna cashuurtii lagu heshiiye waxay noqotay wahiya alfu xullatin waa kun bedladood oo fii safar bisha safar baa la bixinayaa kun bedladood wa alfu xullatin fii rajab kun bedladoodna oo qof xidhana dhar baa looga qaadaya waxaa la bixinayaa bisha rajab waa lix bilood dumar maca kulli xulla bedlad walba waxaa la socda uuqiya min dahab meelaha qaarkoodna uqiya min fida ayay dhigayeen waa kuwii qeedoodoo lacaga iyo kuwi qeedoo ee kun bedladood oo dharah ilan dharkiiba waa lacage intaasay soo shubayaan lixdii biloodba mar uma qaaluu waxay idhaahdeen irsil macanaa amiina waxaadna raacisaa qof aamina macnaha aan wax e, isweydaaran noo keenay sharcigana na bara waa kan muxuu qabanaya waa diinta ilaahay buu na barayaa nagu xukumaya saaso faarsala lahum abaa cubaydata caamira bna aljaraax asxaabiga magacaa la odhan jiray tobankii jannada lagu bushaareeyeyna ka mid ahaa ayuu raaciyey wa kaana lidaalik sidaa daraaddeed wuxuu ahaa asxaabigani yusamaa mid lagu magacaabo amiina haadihi lumma ummadda ninkii ugu aaminsanaa baa laodhan jiray abi cubayde halkuu magaca ka qaatayna halkana ahayd oo nabiga la abcasanna macakuma min hadi lumma waan idin raacin doonaa ummaddanka ugu aaminsan asxaabtiisa u kala yaqaana markaa garsoor u noqonaya nebigu naaibiya wakiil ka noqonaya ummadda ayuu ammaanada diintiiyo maamulkaba ku hagayaa saas wey qoladaan arrinkooda reer jiraan sidaasu ahaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam dood dheer kadib waa qanciyey daliilkan ilaahay uu u soo dejiyeyna waa ku qanciyey wufuudu dimaam ibnu faclaba ninka dimaam ibnu faclaba la idhaahdo iyo wafdigii sidaa la sheegay halkana oo carabtii oo kolba qaar yadkhuluuna fii diin illahi afwaaja wa min alwufuud wufuuddii nabiga u imanaysa soo islaamaysa waxaa ka mid ahaa dimaam ibnu faclaba iyo wafdigiisa bayna rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bayna asxaabihi iyadoo wakti nebigu asxaabtiisa u dhex joogo mutaki'an jiqirkana uu yaro jiif uu yar nasanayo jaaa rajulu min ahli lbaadiya waxay nimi nin reer baadiyabaa soo dhacay saa'ib ras madaxiisu bulbul leeyahay oo aanu feedhnanoo timihiisu aanay jiifinayn ay isku kacsan yihiinoo woofille ama bulbul yusmacu dawiyu sawti waxaa la maqlayaa codkiisa bowbowdiisa oo markuu qofku yeedhmadu maqlayo xarfaha aanu kala saarayn matale codkii waad maqlaysa waxaana si garanayn waxa uu qofku leeyahay marka codkii unbaa la maqlayaa dawiyu sawt walaa yufqahu maa yaquulu waxa uu leeyahy la garan maayo saasuu ku tawiigaaba macaa lagu fasiray hadalka lama fahmayo fa anaaka jamalahu fi lmasjid masaajidka dhexdiisii buu ashiisii tuwiyey ama awrkii dhawcan waa kambalka masjidka uma qaala ayukum ibnu cabdilmualib war ninkan la sheegeen u socday ee in cabdilmualib ila ina cabdilaahi cabdilmualib baa awoogaye waa kuma buuhi ninka aan doonaya nebi maxamed buu ujeedaa eeyaka kanaantan buu iska reer reermiiga carabta waa erayadeena xalayta ka warramayn markaa qur-aankuna dee yar ishaaray ina aladiina yunaaduunaka min waraai alxujuraati akaruhum laa yacqiluun walow anahum sabaruu xataa takhruja ilayhim lakana khayra lahum akaruhum laa yacqiluun xaqaaga garan maayaan fadaluuhu calayh asxaabtii baa tusiye waxay dhaha nebigu waa kan fadanaa minhu waqaala intuu nebigii u dhowaaday uu sanka ka galay ayaa wuxuu ihi inii zaa'iduk waraysi baan kula yeelanaya famushaddidun calayka fi lmas'ala waraysigana waan kugu adkaynaya falaa tajid calaya fii nafsig dee haya gogoldhig buu sameeyey iyo afeef waan ku waraysanaya waxbaan ku su-aalayaa su-aasha waa kugu adkaynaya falaa tajid wijdaanku waa cadhada falaa taqdab calaya fii nafsi naftaada gaar ahaantaad aniga haya cadhoonin dee ii sabiroo iska xejiso fa qaala nebigu waxa uhi salmaa badaa laka wax alla wixii kuu muuqda iweydii bal waxaad tabayso ee dareemayso iweydii fa qaala wuxuu uhi anshuduka billaah ilaahay baan kugu dhaariyey allaahu arsalaka ila annaasi kullihim ma ilaahay baa dadka kuu soo diray dhammaantood waa tanaa tiri risaaladaydu waa caalamiye ka ku soo diray ma ilaahaybaa faqaala nacam nebigu wuxuu uhi haa fa qaala wuxu uhi anshuduka billaah ilaahay baa kugu dhaariye allahu amarak ma ilaahay baa ku faray an nusalliya khamsa salawaat inaanu shan salaadood tukanno fi lyawmi waleyla habeenkiiyo maalinta shanta salaadoodna alla kuu soo dhiibay qaala allaahuma nacam ha faqaala anshudka billah ilaahay baa kugu dhaari allaahu amarak ma ilaahay baa ku faray an taakuda inaad ka qaado min amwaali akhniyaaina kuwa iyaga maalqabeenka ah xoolahooda inaad ka qaado seko fataruddahu calaa fuqaraa'ina oo aad ku celiso kuwa iyaga baahan qaala allaahuma nacam markaasuu nabigu yihi ha qaala wuxu uhi ashhuduka billaah ilaahay baa kugu dhaariye allahu amarak ma ilaahay baa ku faray an nasuuma hada shahra inaanu bishan soono min itnay cashara shahran oo ka tirsan labiyo tobanka bilood bishan labiyo tobanka ka mid a ah, inaanu soono qaala allahuma nacam haadu qaala wuxu uhi anshuduka billaah ilaahay baa kugu dhaariyey allaahu amarak ma ilaahay baa ku faray an xuja hada albeyt inaanu kacbada ku xajno man istataaca ilayhi sabiila ciddii tegi karta wadanimo qaala allahuma nacam haabu macnaha dee xajkiina ma ilaahay baa kugu waajibo haabi qaala wuxuu uhi fainii qad aamantu ilaahay waa rumeeyey wasadaqtu Ah, aaminayna xaqi wa ana dimaam ibnu taclaba ninka magacaa la idhaahdana riwaayadaa bukhaari baa wariyey wafdigaygan iyo aniguba ilaahay rumaynay laga bilaabo saacadda nagu ogow xaqa walamaa wallaa qaala calayhi asalaatu wasalaam markii uu jeedsaday ayaa wuxuu nebigu yihi faquha arajulu ninkani wuu fahmay sawaabki mar hadduu arkaanu islaamkii sidan adagii weydiiyey kuna midhiday xaqii wuu gartay uma dahaba waa tegey dimaam ilaa qawmi ninkan dimaam la yidhahda qoladiisii buu utegey wadacaahum ila lislaami islaamkiibuu ugu yeedhay wa tarki cibaadati alawsaan sanamyaasha caabudidooda in la iskaga tago ayuu ugu yeedhay faaslamuu kulluhum dhammaantood way islaameen markaa guul weyn ayuu ninkaasi soo hooyey wafdu cabdilqays qolada reer cabdilqays wafdigooda wuxuu ka imanayaa ereyada imaaraadka bisaaxil alkhaliij alfaris badda reer faris ayaa uu ka imanaya xaggooda wa min alwufuudi cabdulqays wafdiga cabdulqays baa ka mid ahaa wa kaana min khabarihim warkoodana waxa uu ahaa sidan ana rasuula sala allahu calayhi wasalama kaana jaalisan bayna asxaabihi yowma nebigu asxaabtiisuu dhex fadhiyey maalin maalmaha ka mid ah faqaala lahu markaasaa waxa uu yihi sayalacu calaykum min huna halkaa waxaa ka soo baxaya rakbun koox safara gaadiid wata hum khayru ahli lmashriq oo dadka mashriq deganna u khayr badan nabigu calayhi salaatu wasalaam haalladaasu ka sii bixiyey lam yukrahu cala alislaam islaamka laguma dirqiin iyagaa dooranaya iyagaa yimid soo doontoo nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam qad andow arrikaab gaadiidkii way soo daaliyeen ahzalu wey ahzalu andow arrikaab macnaha waxa weye gaadiidkii ayay soo daaliyeen masaafo dheer bay soo socdeen diin iyagoo doonaya wa afnawu zaad sahaydiina way soo mariyeen allahuma kfir licabdilqays ilaah waktigan reer cabdilqays u dembi dhaaf maratay diin u yimaadeen daacadnimo ilaahay rasuulka iyaga u daacadahoo doonaya xaq iyo sawaab intaa soo socdeen ducadaasaabu nebigu horta sooryo uga dhigay oo usii qadimay falama atow kolkii ay yimaadeen wara-ow nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigana ay arkeen ramaw bianfusihim naftoodii waxay ka soo tuureen can irikaabi gaadiidkii awrtii baa iska soo daadiyeen bibaabi lmasjid masjidka albaabkiisa qabax bay ka siiyeen intay gaadiidkii dabadda tubeen ayaa awrtii iyo wixii la fushanaa laga soo boodbooday waaya rasuulka xiisaynaya sidanuu kasii waramay watabaadaruu ilaa rasuuli laahi sala allahu alayh wasalam nabiga u yaaceen yusalimuuna caleyh iyagoo salaamaya halkaa waxaa ka soo jiitay haybadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ixsaankiisii iyo samafalkiisii casharadii wanaagsanaa uu dhigay tusaalu ahaa ayaa dadkaa u noqday wax soo jiito oo masaafada dheer ee ay soo socdeen soo jiito yusalimuuna caleyhi nabigay salaamaya wa kaana fiihim cabdullaahi bnu cawf alshaj ninka magacaa la ydhahdo waftiga ka mid a ah, alshaj waa dakhare seefii laysla dhacaya jaahiliyadiiy waxaa ayaa uu ku dilaacay baa laga yaabaa madax marka dakhar weyn buu ku leeyahy madax wejiga ninkanaa ka mid a ah colka wafdiga socda wa kaana askarahum sinan wuuse ugu da-yaraa fatakhallafa cinda rikaab wuxuu ku yar habsaamay gaadiidkii xataa anaakhahaa gaadiidkiibuu tu'iyey anaakhahaa gaadiidkii gaadiidka marka la tu'iyo ee la farfadhiisiiyo ee ama ha la qarqarsiiyo ama sidiisabaha loo daayay ayaa anaakha laydhaa wa jamaca almataac alaabtiina nimankii ka yaaceena nebiga ku yaacay iyadana jamaca uu ururiyo wuu baylaha tiray oo intuu halkan dee ku raseeyey oo awrtii ka furay ayuu karbaashyadii wixii wixisaaru ku hareeyey wa akhraja thawbayni abyadayni laba maroo cadcad ayuu la soo baxay fa labisahumaa markaasuu ku dhacay labadiibuu isku taagay maro uma jaaa yamshii hawnan nebiguu u yimi isaga oo si degan u socda isagoo labisanoo diiftii safarka iska reebayoo dar wanaagsan soo gashaday buu nebiga u yimi xataa sallama calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ninkani nebiguu salaamay nebiga nebigu salaamay marka qadarinta uu qadariniyo rasuulka ayaa sii weyn waxaana boodhiya isaga oo le dhidid buu ka xishooday wuuse soo hagaajiyey agabkiina soo basri isna isa soo basri nin gaariya buu noolay waxase arinkiisu ahaa wa kaana rajula damiiman nin yaro foolxunna wuu ahaa qofka yar fool foolxumina wuu ka yar gaarisan yahay dadka rag iyo dumar mid kasta qofku hadduu in uu leeyahay ilaahay baa kaba waa xikmadaha ilahay bay kamid midtah hasahashani imika dhagoolaha cidina kama anteeno dheera dadka ka ugu xariifsan ee ugu intiina halkaa socotoo dhan mid walba ula socdaa bishiisaasaa wareegaysa oo ka wax ishaaraya iyo ka afka dhaqaajinaya iyo ka isaga eegay iyo uu la wada socdaa ilaahay baa kabaya waaya marka ninkani hadda xadiid baa wuxuu ahaa iyaakum wakhadraawaati diman dumarka iyo nebi yar faaleeyo markaasaa waxa uu lahaa aradada fushadooda ha ku degdegina haradka ma taqaanaa waa meesha iska guriga degal degalcaanoolaha ahe had iyo jeer digadiisu ay muddo dee taalay waxaa ka baxa geeda yaroo fusho ah geedahaasi way qurux badan yihin laakiin xoolo way dikeeyaanoo ma daaqaan soo maha hareerahay ka marmaraan oo meeshii aan cosab ahayn sankun bay marinayaanoo geedii aad bay u qurux badan yihin marka islaanad cashaankeeda iyo qoton dheeraanteeda un eegtay buu nebigu leeyahay oo arrinkeeduna caynkaaiyo hataa ha ku degsoomine in wuxu hooseeyaana ka fiirso diinteeda iyo khuluqeeda iyo meeshay kasoo jeeday hadda waxyaaba badan xeeri buu nebigu leeyahay waaya marka yaan la iska odhana hebelu fool xun yahay waxaa jirta maaragtay qurux qalbiga ahina way jirtaa marka ninkan gaariga ahaa intaasaa u yar dheeray rag oo damiin buu yaro ahaa nin yar foolxun buu ahaa fa fatina markaasuu baraarugay linadari rasuuli nebigoo jalleecay ilaa damaamatihi foolxumadiisa <laughs> eeg waa fariidnimadaynu sheegaynay <laughs> ama hala yidhaahda waxoogaa cubdadu qofku yaro qabaaye markii uu nebigiibuu arkoo kor iyo hoosu yaro eegay ilan intaasuu ku fahmaya sycolojiyaadkiisa dareen ayaa muti faqaala yaa rasuul allah rasuul allah buu ihi innahu laa yustaqa fii musuuki juluudi rijaal maxaad iga eegaysaa dee sibraarka ragga biyo laguma dhaansade eh? laa yustaqa biyo laguma doono weeyo laguma dhaansado fii musuuq masanku waxa weeyaan maqaar masallaha laga saaro xoolaha haragga xoolaha laga saaro marka la magdiyo waa ka sibraarka noqda marka sibraarka biyo lagu raadsada ee tayada loo eegaa waa ka dunyada ka dadka ma aha fii musuuq juluud rijaal jild rijaal ragga sibraarkooda waxba macno ma laha hadduu casiy hadduu madow yahay oo dee biyo lagu dhaansan maaye haddaba maxaa lagu dhaansadaa inama arajulu biaskharayh ninka waxaa lagu tixgelayaa labadiisa xubnoode koobkooban oo ah qalbihi wa lisaani qalbigiisa iyo qowlkiisa ragga nebi allah waxaa lagu qadariyaa qalbiga iyo qowlka maskaxdiisa fiican iyo iyo qowlkiisa fiican ayaa rag lagu tixgeliyaaye waxba dee casaan iyo madow laguma tixgeliyo la soco nebigu waxba mu odhan laakiin ishaaradiis eegmadiisii iyo jaleecadinbuu intaa kala baxay ninkan <laughs> wuu iska dhiciyey dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan lamuu doodin doodinoo dee waa runtii mid xaqa buu yidhi nebiguna waa u saxeexay ee wuuba ammaanayba fa markaa sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu ihi ina fiika khallatayni yuxibuhum allahu warasuuluhu alxilmu walanaa waniyo laba tilmaamoodoo ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jecel yihiin ayaad leedahay oo ah ina fiika khallatayn oo laba arimood baad leedahay yuxibuhum allahu warasuulu ilahay rasuulkiisaa jecel oo ah alxilmu dulqaad walanaah deganaansho deganaansho iyo dulqaad baad leedahay deganaashahaaguna waa ka keenay inaad ragga ka dambayso sida wanaagsan usoo diyaargarowdo dee dulqaaskiisana u arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam labada arimood ayuu ku ammaanay waqad qaala sala allahu calayhi wasalam lihada alwafdi nebigu wafdan wuxuu wafdigan markii ammaanaya wuxuu ku yidhi marxaban bilqawmi qoladan waa soo dhaweynaya wafdiga waa soo dhaweynaya ayra khazaya walaa nadaama ayra khazaya iyaga oo aan dullaysnayn walaa nadaama iyagoo aan murugaysnayn macnaha waxay ka murugoodaan iyo waxay ku duloobaan midna ma jiro idinkoo faraxsan oo laydin soo dhaweeyey soo dhawaada faqaaluu yaa rasuula allah waxay idhahdeen rasuul allow inaa natiika waxaanu kaaga nimaadnaa min shuqatin baciida masaafad fog shuqad waa masaafad masaafad aada u fog baanu ka nimaadnaa wainahu inagaa nidhi waa khaliij alfarid wainahu yaxuulu baynana wa baynak annaga iyo idinka waxa inoo dhaxeeya haada alxayu qabiiladan xayigu waa qabiilada min kufaari mudar nimankan gaalada ah reer mudar la yidhaahdo kadeedan ayaa inoo dhexeeya o ereyadaanu soo marno nimankaasaa degan wainnaa laa nasilu ilayka kuma soo gaari mayno ilaa fii shahrin xaraam bil xurma leh ayuun baanu kusoo gaari karnaa oo iyagu ama ay nadaynayaan ama aanu xajka u imanayno iyo saas oo kale famurnaa biamrin faslin arrin na amar bimrin faslin macnaheeda waxa wey war cad oo aanu ku talagalno oo aanu dadkii naga dambeeyey gaadhsiino faqaala markaa nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam aamurukum billahi biliimaani billah waxaan idin faraya inay ilaahay rumaysaan iimaankiiyay u qaadanin wax kooban atadruuna ma aliimaanu ma ogtiin buui iimaankaan idin faraya laydinka doonayaa wuxuu yii shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadu rasuulu llah wa iqaama asalaa wa iitaa'a azakaa wa sawma ramadaan intaas u arkaan islaamkiibuu imaan ugu sheegay oo ma kala hadhayaan arkaan islaamka imaanku way arkaan islaamku waa shaygu ku kobcayo dhammaystiraya imaanka iimaan ma sheeganayo qofku ilaa dee arkaan islaamkii la yimaado oo alimaanu maa waqara fi lqalb wa lafada bilqowl wa sadaqahu lcamal waa qawlu wa camal waa qawlkiiyo camalkiiy wada socda wuxuu ugu daray waan tucduu waa inaad bixisaan min almaqnami alkhumus haniimadaa heshaanna khumuska ka bixiya khumusku waa shan meeloodoo meel dee waxaa la dhigayaa meelihii markaa u gaarka ahaa afarta kalena waa la qaybsanaya wa anhaakum waxaan idiin diidayaa dad yahow can idubaa walxintam waalnaqiir walmuzafat intaaba oo idin diidanaya afartaa fijaan afartaa weel oo had iyo jeer sharaabka lagu samaysto sharaabka ha ku samaysanina wuxuu noqdaa uu isbedelaa oo weelka lagu sameeyo had iyo jeer afartan waa lagu sakhraamaa macnaha sharaabka lagu sameeyo afartan weel waa lagu sakhraamaa ee afartaa weelo waxbaha ku samaysanina anaa si dhakso ah wax nafisaaan sharaabka u yeelaynino ayuu isu bedelayaa qiir buu noqonaya marka addubaa waxa wey ubada markiise hore aaradubaha la idhahdaa laakiin waa si unbay isugu mid yihiinuun ubada iyo bahashan kale aaraadubuhu waa isku sawir isku muuqaal wey walxintam shintankuna waa jalxadda la mariyey rinjiga ama xayd iyo wixii lamid a ah, hoosta biduhnin akhdar hoostaa laga mariyey wax aanay nafis ka samaynaynin annaqiir waa dhiisha geedka laga qoro naqiir manquur naqara wuu qoray wey waa dhiishii laga qoraya geedka jiridda eh, nakiishoo kale walmuzafat isaguna waa kii rinjiga la mariyey maa uliya bizift isagana waa la rinjiyeeyo sidii kii hore ee eh, la mariyey daamurka ayaa kana rinji marsan yahay marka musafat iyo xintan waa lala la rinjiyeeyey naqiirna waa dhiish iyo dubaayo ubadiya weelka noocaas khamiirku ku xunya waxbaha iska daaya waxa laga nahiyayaa weelkan ma aha ee wuu ku fasiray sheekuna wuxuu kuri walmuraadu bidaalik intaa waxaa looga jeedaa maa yumbadu wixii lagu kaydiyo fii haadihi alawaani weelkan isaga ah wixii lagu kaydiyo wey waxaa la diidayaa sharaabka sharaabka weelkan lagu nabiidiyo nabiidku waa halka lagu tallaajadeeyo weelkan afartaa sharaabka lagu tallaajadeeyuu leeya iska daaya waaya faqaala alshaj dakharaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah oo ninkii deganaaya ina ardanaa haqiilatun wakhma dhulka yagu waa mid culus oo kadeedan barigaas meel saxaxun wey saxaxun wakhmiguna waa aan caafimaadkeeda wanaagsanayn eryadayadaasi waa meel aan caafimaadkeedu wanaagsanayn wa inaa idaa lam nashrab haadihi alashriba markaanaan had iyo jeer cabbin sharaabkan cadumat butuununa calooshayadaa dibirta cillad calooleed baa nagu timaada inay sharaabka badsan jireen buu nebigu ogaa noocana oo qaarkood ku sakhraami jireen markaa digniinta sida ugu bilaabaa sidaa ah kanna waaba kan tilmaamayba inay ku daran yihiin sharaabka dibiraannu isu baxnaa buu farakhasa lana nebigu farakis lana waxa aad noo rugsaysaa fii mili haadihi tan oo kale farakis waa codsi farakis lana fii mili haadihi wa ashaara ilaa yadi intaa xantooba un aanoo ogolo sharaabka ilaa yadi gacanta dee xantooba unooga ogolow fa awmaa calayhi salaatu wasalaam nabigu waxa uu ishaaray awmaa wuxuu ishaaray wey nebigu bikafayhi labadiisa gacmood buu ishaaray wa qaala markaasaa wuxuu yidhi yaa ashaj in rakhastu laka haddii aan ku ogolaado fii mili haadihi labadan gacmood oo kale sharibtahu waad cabbaysaa fii mili haadihi tan oo kale wa faraja wuxuu kala kaxeeyey beyna yadahi labadiisa gacmood wabasad ahaa waa kala bixiyey haddii aan dhuub ku ogolaado dhuub dhuubka ma taqaana waa gacan kula haddaan ku ogolaado waad kordhisanaysaa labadaa gacmood ayaa iska dhiganaysa hadhow baad fidsanaysa oo aada badsanaysa xataa idaa samila axadukum marka midkiin uu ku sakhraamo min sharaabihi sharaabkiisa kolkuu ku sakhraamana qaama wuxuu isu taagayaa ila bni camihi in adeerkii oo halkan fadhiya fa daraba markaasuu ku dhufanayaa saaqahu lugtiisuu kaga dhufanayaa bisayfi seef buu ku dhufanaya war haddaan dhuubkan kuu fasaxo labada dhudhunba labada gacmoodba intood darsato ayaad badsanaysa dabeedna intood sakhraanto ayaa seef la boodaysaa ka ku ag fadhiya ee iska wada sheekaysanaysa baa dhulubka goynaysa waa dhaqan ay show iska jirayda waaya wainamaa khasa calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxa uu gaar yeelay nahyahum diidmadan uu u diiday bimaa dukira waxan lasoo sheegay maxaa halkanay nebiga uga qabsatay haddaad odhan lahayd wuxuu u khaas yeelay arrintaa likatrati alashribati baynahum xagga cabitaankaa ku badnaa khamriga cabitaankiisa iyo biirka iyo waxyaabaha lagu sakhraado ayaa nimankan ku badnaa marka dhaqankooduu yaqaanay sidaa darteed buu u diiday gacan inay ku cabbaan xataa waxa noocan oo kalea ah. wufuudu bani xaniifa nimankii reer banu xaniifa la odhan jiray iyagana wafdigoodii baynu sheegi doonaa reer banu xaniifa waxa weeye niman eryada riyaad iyo meeshaasay degi jireen bariga sacuudiga waxay ahaayeen niman eh, uu kasoo soo dhex baxay ninka nebinimada sheegtee musaylimat lkadaab la odhan jiray ayaa iyagana kasoo dhex baxay sidaa darteed ba iyaguna wafdi bay soo dirteen ninkan musaylimo la idhaahdaa uu wado oo u horkacayo wa min alwufuudi waxaa ka mida banu xaniifa wafdigii reer banu xaniifa wa kaana macahu musaylimat lkadaab ninkii nebinimada sheegtay baaba la socda nebinimo sheegtoo isagana la odhan jiray musaylimat kadaab wa kaana musaylimatu yaquulu ninkan musaylimo la ydhaahdaa wuxuu odhan jiray in jacala lii almra min bacdi haddii muxamed uu talada dabadi isiinayo itabactu waan raaci macnaha waxa weeyaan hadduu isagu imika waa madaxe aniga iga dhigayo mid eh, bedela waan raaci doonaa faaqbala calayhi salaatu wasalaam nebigu ninkaasi u tegey gaalka ahoo la socday wafdigan wamacahu haabit ibnu qays ibnu shamaas asxaabigaasaa nabiga la socday wa fii yadi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga gacantiisana waxa ku jiray qidcatun min jariid laam ayaa gacantiisa ku jirta xataa waqafa laan yaro dhuuban buu nebigu hayay xataa waqafa calaa musaylimata musaylimu isdultaagay fii asxaabi isagoo musaylima asxaabtiisii dhex jooguu nebigu musaylima isdultaagay ninka nebinimada sheegay faqaala wuxu in sa'altanii hadihi alqirca haddaad iweydiiso ushaa wax la-eg ushaa yara fiiqasoo maaragtay iyo laantaa yar wax la-eg haddaad iweydiiso ma acdaytukaa wallahi inaan ku siinay wa inii la araaka waankuwaxaan ku arkaa alladii minhu ra'aytu wixii aan arkay un baan ku arkaa la araaka alladii minhu ra'aytu wixii manaamka laygu tusiyey unbaa tahay wax kale ma ihidoo wax dheeraadood leedahay ma jiro oo muxuu ahaa wuxuu nebigu manaamka ku arkay wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxau ahaa qad ra'aa fii manaamihi manaamka wuxuu ku arkay ana fii yadihi gacantiisa iyaday ku jiraan siwaarayni laba shuuli oo min dahab laba shuuli oo dahaba ah, isagoo ku haya gacanta fa ahamahu shanuhumaa markaa waxa yaadgeliye uu ka yaro warwaray nebigu arrinkooda arrinkoodu ka yaro werwero bahalahan saa tidahdaa iyo wax noocaas ama uu qalbigiisay ku weynaadeen fa awxa allaahu ilayh ilaahay baa u waaxyooday nebiga an infukhumaa afuuf bal fa nafakhahumaa wuu afuufay fa daaraa way duuleen ilahay baa waraaq ka dhigo way duuleen laba bahal buu gacanta ku hayay oo laba shuuli dabeetana wuu aad u eego u ka yar fikiray wuu ku hamiyey afuufun baa la waa afuufo waa la waayay faawalahuma sal allahu alayh wasalam nabigu manaamkaa wuxuu ku awilay kadaabayni laba beenaale yakhrujaani min bacdi dabadii soo bixi doona waa laba beenaale oo nebinimo sheeganayo dabadii soo baxayuu ku awilay fa kaana musaylimatu axadahuma musaylima labadaa midkood buu noqday wahaanii ka labaadna alswad alcanasi ninka magacaa la odhan jiroo nebinimo sheegtu isna ahaa saaxiba sancaa sancuu deganaa waqad aslama banuu xaniifa qolada reer banu xaniifa iyagu way islaameen laakiin dee musaylima isagu ma islaamine berigii dambe waxaa lagu dilay xuruubtii muslimiintu ay la galeen wufuudu dayl qabiilada reer dayl la idhaahdo carabta dhexdooda macruufka ahaa oo iyaguna nabiga wafdi ugu yimi calayhi salaatu wasalaam wa min alwufuudi waxaa ka mida wafdu dayl wa fiihim zayd lkhayl ninka zaydulkhayr la idhaha baa ku jiray zaydkii fardooleh ama eh, magacaaso zaydkii faraska ra-iisuhum buu ahaa madaxdooda waqad qaala sala allahu calayhi wasalama fii xaqi gaar ahaantiisa ninka zayd la ydhaha waftiga ka madaxdaa markuu nebigu ka warramaye wuxuu yidhi faalluu ka bixiyo maa dukira lii min alcarab maa dukira lii rajulu min alcarab ilaa ra'aytuhu duuna maa qiila fiihi ila zayd alkhayr maa dukira lii rajulu min alcarab nin carabta ka mida la iima sheegin oo war la igama siinin ilaa haddii la iga siiyey ra'aytuhu waan arkay duuna maa qiila fiihi wixii laga sheegay isagoo ka hooseeya in badan marka la yamaano nin carabta ka kamid ahoo igu soo socdaa ee aan eego waxaan arki jiray mustawihii aan ka filayo isagoo ka hooseeya ile koleyba aqoon yaro iyo waxbaa iska jiro qofkuna intaanu islaam baranin miisaankiisu ma weynaa marka nin kasta oo carabahoo la ii sheego wuxuunaan arkayay markaan la kulmo duuna maa qiila fiihi wixii la iga sheegay isagoo ka hooseeyo on gaadsiisnay wixii lagu ammaanayay ilaa zayd alkhayl ninkan mooyaane ninkan maanta maraya wixii la iga sheegay khayr ahaa waan ku hayaa ammaantii ninkan laga bixiyey reer dayi waan ku hayaa wasamaahu zayd alkhayr magacaasuu siiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu zaydulkhayl buu ahaa farasiya waxba ku magacawnaa soo maa zaydulkhayr ninkii khayrka lahaa ayuuba u bixiyey rasuulka marka magacu magac liita kolkuu yahay qofku isagoo weyn inuu bedeli karo ayaynu halkan ka arkayna waxaa kale aynu ka arkayna qofka ammaanta leh nebigu uu ammaanaya calayhi salaatu wasalaam taasina waxa ay tahay dhiirigelin oo ninkii hore iyo kanba uu ammaanay ninkii hore uu lahaa laba sifoo ilaahay rasuulka ay jecel yihin baad leedahay wuu ammaanay warkiisuu ka ammaanay kanna wuu ammaanay waa xaqu yeesho wey waa tasjiic dhiirigelin wey saasuu asxaabtiisa u ammaanaya qofku marka la ogyahay inaanu kibrayn oo karkaarka weydaaranayn laakiin arrintan ee wuxu taraysa waa la ammaani karaa wafdu kinda waa wafdi kaleo isna carbeed wa minhum waxaa ka mida wufuuda nebi maxamed oo imanaysay sanadaha wafdu kinda wa fiihim waxaa ku jira alashcab ibnu qays asxaabiga la yidhaahdo madaxdoodu ka mid ahaa dagaaladii markii dambe eraaniyiinta lagu xoraynayay ah, ayuu kala galay yarmuuk iyo qaadisiye iyo dagaaladaas barigu ka qayb galay wa kaana wajiihan muaacan fii qawmi wa kaana wuxuu ahaa wajiihan nin sharaf leh muaacan fii qawmi qoladiisana laga tala qaato macnaha waxaa lagu adeeci jiray qoladiisa dhexdooda ninay ka tala qaataan buu ahaa nin arringalana wuu ahaa nin sharaf lena uu ahaa walamaa dakhaluu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wafdigani kolkay nebiga u tegeen khaa'uu lahu shay-a waxbay u qariyeen wa qaaluu waxay idhaahdeen akhbirnaa waxaad nooga sheekaysaa camaa khaba'naahu laka waxaanu kuu qarinay waa dariiqad loola dhaqmay ahayd asxaab alqusacbalaati waalkhuraafaat dadka sixirlayaasha iyo jimanku kuwa ay u waramaan iyo waxaasaa la odhan jiray wareedhe bal waxbaanu isniriye imika noo sheeg bal waxbaanu isniriye noo sheeg marka khaaa waxbuu qariyey yukriju lkhaa shayga qarsoon wey bal waxbaanu kuu qarinae noo sheeg faqaala nebigu wuxu uhi subxaana allah inamaa yufcalu dalika bilkaahin arrintaa waxaa lagula dhaqmaa faaliyaha Eh, sidaa faaliyaha ila dhaqmina waina alkaahina wlmutakahina fi nnaar ina alkaahina ka faaliyaha ah wlmutakahin iyo ka ka faashanayaaba fi naar war meesha dee dariiqadii faaliyaha inaga daayay faaliya iyo ka ka faashadaaba isla naar galaane uma qaala nebigu wuxu uhi ina allaha bacanii bilxaq waardadiiyo ilaahay xaq buu igu soo diray waanzala calaya kitaaban buu igu soo dejiyey laa yatiihi lbaailu min bayni yadayhi walaa min khalfi aanu baailku kaga imanayn xagga hore iyo xagga dambe toona ummaddii hore iyo kuwa dambe baailkuma dari karaan naski waa lagu fasiray baailka wax bedelaa oo dooriya xagga hore iyo xagga dambe toona kaga iman maaya waa kitaab sidii lagu soo dejiyey ku sugnaanaya faqaaluu waxay dhaheen asmicnaa minhu bal qolada reer kinda waftigaa baan nahay qur-aankaa wax naga maqashiih fatala calayhi asalaatu wasalaam nebigu waxa uu akhriyay aayaadkan wasaafaati safaa fazaajiraati zajraa faataaliyaati dikraa ina ilaahakum lawaaxid rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa warabu lmashaaric ina zayana asamaaa addunyaa biziinati lilkawaakib waxifda min kuli shayطaani naari laa yasamacuuna ila almalai laclaa wayuqdafuuna min kuli jaanibin duxuura walahum cadaabun waas oo de intaa dambena waxay ka waramaysaa sixirlayaashii iyo falalowgii iyo siduu shaydaanka ula dhaqmay marka tawxiidkii uu farayna aayaddu way sheegaysa saalihii uu uga digayeyna way sheegaysa uma sakata uu nebigu u aamusa wasakana dumuucuhu ilmadii ka timidna way istaagtay tajri calaa lixyati iyadoo garhkiisa ilmadu sidaa ay u dareertay markuu aayaadkii akhriyey ayay ilmadii kasoo dareertay garkay dul yaacday wuu joojiyey kolkaa qur-aanka fa qaaluu waxay dhahaan inaa naraaka tabki oo sow adigan aanu ku aragnay inaad oyday afa min makhaafati man arsalaka tabki oma waxaad la oyday ilaaha ku soo diray adoo ka cabsanaya afa min makhaafati man ma adigoo cid ka cabsanaya arsalaka ku soo diraybaad tabkii oyday inaad oyday ku aragnae ma waxaad la oyday ka cabsi aad ka cabsanayso ilaahay ku soo diray qaala markaa nebigu waxau ihi inna khashyatii minhu cabsidaan ilaahay ka cabsanayaaba abkatni iga oyhiso adaabta qur aankaay ka mid tahay inuu qalbiga kicin iyo abaabal ku sameeyo dareen oo qofkii uu ka keeni kara ilmo fa in lam tabquu fatabaaku haddaydaan ooyi karayn iska ohiya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanku waa inuu ka duwanaadaa kalaamka kale iyo heesaha iyo waxaa bacasanii calaa siraatin mustaqiim ilaahay wuu isoo diray ji toosan anigoo ku sugan fii mili xaddi sayf fii mili xaddi sayf seefta afkeeda oo kale seefta afkeeda sidaa u dhuubay u fiiqan yahay weeye waddadan ku soconaya insiqtu canhu haddaan waddadaa ka baydho halagtu waan halaagsamaya nebigu wuxuui waddada laygu soo diray way toosanta wayse dhuubanta dhuubnaanta wuxuu uga jeedaa waxyaabaha qof haddii maal seeftaa afkeeda lagulaa ku soco ama miiq dusi ama meel dhuuban dee waxa badan khatarteeda inaad dhankan uga dhacdo iyo inaad dhankan uga dhacdo taasaa in badan dadku uu u dhow yahay marka macnaheedu waxa weeyaan siduu qofku ugu sugnaado fastaqim kamaa umirta wa ana haadaa siraabii mustaqiima fattabicuuh siduu qofku ugu egaado ayaa adag ilaa ciduu ilaahay ilaaliyo mooyaane ciirciirka dadku hareeraha ay uga ciirciirayaan baa badan uma talaa nebigu wuxuu akriyey walain shinaa ilaahay baa yidhi haddaanu doonno lanadhabanna waxaanu kaa qaadi biladii awxaynaa ilayka qur-aankaanu ku waaxiyoonay uma laa tajidu laka adigu heli maysid bihi qur-aanka kaa qaadnay calaynaa wakiilan wax noo ilaaliya naga ilaaliya xafiidan calayna cidna ilaalisooo nagaga daba timaada qur-aankan oo tidhaa waxyigii aad nebiga ka qaadday keen ma jirayso ilaa raxmatan min rabbik naxariis ilaahay u mooyaane ilaahay naxariistiisuu kugu soo dejiyey naxariistiisuu kugu daayay laakiin haddaanu qur-aankan kaala noqoniyo waxyigan iyo nicmadan weyn cidina naga farabaroojin mayso ilaa raxmata min rabbi ina fadlahu kaana calayka cadiima ilahay dheeraadkiisu waa mid weyn dheeraadku ilahay kusiyaadku weyn oo lagu hambeliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka uma qaala lahum calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yihi alam tuslimuu hormiyadaan islaamin qaaluu balaa waanu islaamnay bay idhahdeen qad atarahum wuu saameeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay ka arkeen inaanay isyeelyaalka ahayn waxyigan uu akhriye saameeyey iyagana waa saameeyey khushuuc siduu ugu abuuray buu iyagana ugu abuuray muafir buu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ku saameynaya alla kacabsigii lianna alkalimata alxaya min alqalbi alxay kelmadda noole qalbi nool bay kasoo baxdaa qaala markaa nebigu waxa uhi maa baalu haada alxariiri fii acnaaqikum haddaa waa maxay xariirtan qoorta ku wada sidataa maa baalu haada alxariir oo xariirtani maxay ahayd haddaa islaamteen fii acnaaqikum qoorta ku sidataana cumaamadda idiin ahayd oo qofka muslimka ahee raggii xariirta ma xidhee waa maxay xariirtu fa cinda daalika halkaa marka ay marayaan shafuuhu wa alqawhu way iska siibeenay tuureen shaquuhu way jeexeen waa alquuhu way iska dhigeen way si kala intifaacsadaan mooyaane shaquuh wa alquuhu way iska tuureen intay iska jeexeen xariirtii bay halkaa dhigeen oo inuu ragga muslimka ah xidhaa loo diidan yahay wafdu asdishanu ah nimankaa wafdigooda iyagana reer asdishanu ah waa qabaa'ilkiibay ka mid ahayn iyaguna wa minhum waxaa ka mida ah wufuudda nabiga u imanaysa sanadaha wafdu asdi sharuuca wa ra-iisuhum surad ibnu cabdillaahi alsdi ninkaasa ka madaxa ah fa aslamuu way islaameen wa amarahu calayhi isagiibuu madax uga dhiga madaxda ma bedeli jirin nabigu calayhi salaatu wasalam kol hadday diinta ilaahay qaataan xoojinunbuu kusii samayn jiray wa amarahu wuxuu faray an yujaahida inuu la dagaalamo biman aslama dadka islaama isagoo wata ummadiisa islaamta isagoo adeegsanaya oo col ka dhiganaya inuu la dagaalamo man kaana yalihi min ahli shirk allo waxaa la xidhiidhay ahlu shirkigii gaaladaa waaye waana inuu ku ah, la dagaalamo hore ugu socdo wa minhum waxaa ka mid a ah, ah, wufuudu rasuuli muluki ximyar nimankii reer ximyar boqoradoodii iyo rusushay soo diranayeen ilaw ciddii la dirun baa rasuul la idhaahay ama ilaahay dira ama khalqiba ha diro ilaahay markaa rasuulkiisu de waa rasuulullahi ta kalena waa rasuulu fulan wa minhum waxaa ka mida wafdu rasuuli muluki ximyar reer ximyar iyaguna waxunay ka mid ahaayeen qabailka wahum nimankaasina wafdigaas alxaaris ibnu cabdi kulaal nucayn ibnu cabdi kulaal annucmaan isagana magacaasa la odhan jiray wanucmaan qibaladii rucayn wadna caaf xaggaas ista ka yimid wadna caasir wa hamdaan ah, wa kaanuu waxay ahayn dadkan oo dhani eh. qad aslamuu way islaameen wa aslama rasuuluhum kii ay soo direenna waa islaama bidalik fakataba ilayhim nabiyu sala allahu calayhi wasalam nimankaa nebigu wuxuu u sameeyey qoraalkan soo socda marka kitaab muluuka ximyar qoraalladuu u sameeyey nimankaa madaxda ah ayaa halkaa dambe u ku sheegi doona wallahu subxana wa tacala aclam